looga jeedaa cuquuqul waalideynkaa badanaya iyo waalidiinkaarnimada ilaa ubadku ay ula mucaamilayaan oo ula dhaqmayaan hooyooyinkood sidii ay leeyihiin oo kale ay ula dhaqmayaan xagga markaa dagaalka iyo karooxa iyo amarka iyo garaacista mid walba iyo tafsiirka labaad in la yidhaahdo ummahaatul awlaadka yacni markaa xadiisku tilmaamaya inay jiri doonaan ummahaatul awlaad addoommo laga ilmo dhashada markaa sayidku dhinto ciddii dhexal joojinaysay oo ubadkii ay ka mid yihiin ubadkeedii ay ka mid yihiin ayaa markaa dhaxlaysa marka waana ka xoroobaysaa oo ruuxu ad yacni ma addoonsan karo waalidkii <clears throat> marka waxaa looga jeedaa waa ka xoroobaysaa labadaa tafsiir ayaa labada qawisan oo ka qawisan tafaasiirta kale وأن ترى الحفاة العراة العلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان calaamada labaad ee xadiisku tilmaamayaa waxay tahay yacni dadkii caydha ahaan jiray ee cagaha caddaaya aan kabaha markaa kabahaysanin ee qaaqaawanaa ee caydha ahaa ee adhyaha raaci jiray inaad aragto xaalay ku beratamayaan oo isugu faanayaan ama isugu dherar dhiganayaan guryaha dhaadheer taasna waxaa laga tilmaamayaa xooluhu inay badanayaan dad markaa fuqara ahaana ay noqon doonaan dad akhniye ay noqon doonaan calaamadaasina waa calaamaadka qiyaamada ay ka mid tahay waana dhacday oo waxyaalaha xasilaya dhacay ayay ka mid tahay oo dad badan oo iyagu magaalo aan hore u soo marin xoolo marka aan lahaan jirin ayaa markaa xoolaystay dabeedna markaa guryo dhaadheer dhistay waxay se inooga sii muuqad badan tahay ama aada ugu sii caddahay yacni khaliij اlcarabi waagii hore faqrigu aada bu ugu badnaa oo khaliijkaa carbeed intaan markaa baatroolka la helin faqrigu waa ku badnaa dadka waxaystaana ma badnay faqriguna aada iyo aada bu ugu badnaa markii baatroolka la helay dabadeedna waxay noqotay yacni waddannada markaa haniyada ah bay ka mid noqdeen dabadeedna mandaradaha dhaadheer waata laga dhisay waagii horena faqriga jira ma u ahayn faqri yacni markaa meelo badan ka jira ma ahayn waddanno badan oo maanta yacni xaaladoodu ay xagga xoolaha liidato ayaa markaa ka sarreeyey iyaguna ay ka hooseeyeen waxaad garan kartaa faqrigu heerkuu gaadhsiisnaa waxaa la keeni jiray oo xaramaynka oo masar laga keeni jiray kimis la soo dubo iyo wakhtiyada xajka la keeni jiray kimiskaa kimistaa jawaanaa lagu soo cabbayn jiray bakhaaro waaweyn oo maka iyo ku yaallaa la dhigi jiray oo niman marka ashraafa aalubeydi ay marka mas-uul ka yihiin baa loo dhiibi jiray dadku subxii markuu waagu beriyo haalibkoodu dadka wa dad waxaystaa waa jireen laakiin waa yaraayeene dadka haalibkoodu kuyuu waxay u geli jireen subxii markuu waagu beriyo kimistaasay kuyuu u geli jireen markaasaa dadka xabad xabad loo siin jiray xabad xabaddaa kimistee sidaa loo siiyo baa biyaha lagu cabbi jiray kimistaasi waxay jiri jirtoo la haysan jiray xajka xaj waxaa lagu sugayaa kimista dambe xajka dambe la keeni doono shalay bay ahayd dadkii soo gaadhay baa qaarkood nool yihiin iyadoo markaa kimistaa sidaa loo bixiyo kuyuga loo galo waana shay muxaqaqa oo marka waxa weeye dhab ah weeye faqriga iyo caydhnimada ka jirtay aad iyo aad bay u badnaayeen hadday xagga imaaraadka tahay iyo hadday khaliijka tale eh, kale tahayba wakhtiyada qaarkood waxaa dhici jirtay in baktiga la baryo heerkaasay markaa gaadhay almuhim dadku waa isku jireen laakiin waxaan tilmaamayaa gaalibku inuu ahaa faqriga marka waan tara alxufaata alcuraata alcaalata ricaa'a ashaa'i yatataawaluuna fi lbunyaan wa calaamad calaamaadka qiyaamada ka mid ah waana calaamad muxaqaqa oo dhacday kutubayna culammadu ka qoreen calaamaadka qiyaamada waa ashraat saaca musanafaad iyo kutub badan baa laga alifay khulaaso ahaanna sida aynu sheegnay bay culammadu u qaybiyaan xadiisku wuxuu sii sheegayaa inuu cumar yidhi famadaa falabisnaa maliyan ninkii waa tegey dabeed wakti dheer baanu sugnaanay riwaayaadka qaar baa caddaynaya inay saddex maalmood ahayd waktigaas saddex maalmood dabadeed buu nebigu ku yidhi cumarow ma garanaysaa kii wax i weydiinaayey ma garanaysaa markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi allahu warasuuluhu aclamu ilaahay iyo rasuulkiisa uga aqoon badan cid kaloo dhanba uga aqoon badan waxaa laga qaadanayaa marka ruuxa wax la weydiiyo mas'ala sharciya la weydiiyo inay mashruuc tahay in la yidhaahdo allahu wa rasuuluhu aclam taas ayaa laga qaadanaya axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo sheegaysa inay saxaabadu odhan jireen allahu wa rasuuluhu aclamu marka nebigu sala allahu alayh wasalam mas'alo weydiiyo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen markii nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam dabadeed in la yidhaahdo allah wa rasuulu aclamu ma aha ee waa in allahu aclamu keliya la yidhaahdaa waayo saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam may odhan jirin may odhan jirin markii nebigu dhintay dabadeed allahu wa rasuuluhu aclamu ee waxay odhan jireen allahu aclamu warka caynkaas ee culamada qaarkood ay sheegeen waxaa ka mid a culamada sheegtay bakri abu zayd kitaabkiisa mucjam lmanaahil lafdiya kitaabkiisaasuu ku sheegay culamo kaloo sheegtayna waa jirtaa qaarkood waxaabay markaa yidhaahdeen oo baaxisiinta ka midi bidco weeyaan in bacda wafaati rasuul sala allahu alayh wasalam dabadeed in la yidhaahdo allahu warasuulu aclam waayo saxaabadii ma isticmaalin hadday khayr ahaan lahaydna saxaabadaa odhan lahayd marka waktigii nebigu nisaa la odhanayey baa laga qaadanayaa bay yidhahdeen axaadiistan laakiin qowlkaasi saxiix ma aha ee sawaabku wuxuu yahay wixii masaa'ile sharciya ee allahu warasuuluhu aclamu waa la odhan karaa markuu nebigu dhintay dabadeed sida loo odhanayey markuu nebigu noolaa yacni sidii loo odhanayey ayaa markuu dhintay dabadeedna loo odhan karaa daliil mancinaya oo sheegaya markan dambe inaan la odhan karin sheegayana ma jiro laakiin waxyaalaha adduunyada hadda ka dhacaya haddii lagu weydiiyo ma odhan karti allahu warasuulu aclamu waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma oga waxa adduunyada hadda ka dhacaaya ma oga oo inay waxaasi xasileen iyo inay dhaceen iyo tafsiilkay leeyihiin miduu ka warqaba ma aha laakiin cilmigu nebigu sala allahu calayhi wasalam markii horeba ku sifaysnaa iminkana sidii buu ugu sifaysan yahay oo kuma gaar aha cilmigiisu wakhtigu noolaayoo keliya kuma gaar aha siduu markaa ugu sifaysnaa cilmiga markuu noolaa ayuu markuu dhintay dabadeedna cilmigii sidii ugu sifaysan yahay saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen wixii masaa'ila sharciya ama cilmi diiniya wixii ku saabsan allahu wa rasuuluhu aclamu waa la odhan karaa xataa bacda wafaati rasuul sala allahu aleyh wasalam laakiin umuurta dunyawigee dhacaysa lama odhan karo tafsiilkaana culamada sheegtay waxaa ka mid ah moxamed ibnu saalix alcuthaymiin yani marka ayaa ka mida culamada sidaas iyadaa u tafsiirisay amaa warka ku saabsan saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam bacda wafaati rasuul may odhan jireen allahu warasuulu aclamu taa waxaa lagaga jawaabayaa manci waayo waxaa manci loogaga jawaabayaa aahaar badan baa soo aroortay oo sheegaysa in saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam bacda wafaati rasuul sala allahu alayh wasalam inay odhan jireen allahu warasuulu aclam oo cumar ibnu khadaab waa ka sugnaatay inuu sidaa yidhi bacda wafaati rasuul sala allahu alayh wasalam saxiixaanay ku sugantay cumar ibnu khadaab laftiisa xadiid kale wuxuu sheegayaa inuu weydiiyey dadka qaarkood inuu su-aalay aayaddan suuratulbaqara ku soo aroortay ayawaddu axadukum an takuuna lahu janna yacni aayaddaas inuu yidhi maxay ku saabsan tahay dabeedna marka ay yidhaahdeen oo ugu jawaabeen allahu warasuulu aclamu dabeedna cumar uu cadhooday oo uu ku yidhi waxaad tidhaahdaan waa garanaynaa dhaha ama ma garanayna dhaha xadiiskaana xaakim wakayruhu baa soo wariyey waana saxiix uu inkirayey oo uu ka cadhoodayna ma ahayn inay rasuulka ku soo dareen aclamiyada hadda ku soo dareen markaa taa ma aha ee waxa uu inkirayay waxay tahay inaynay markaa odhanin waa garanaynaa iyo ma garanayna midnaba marka dee kuma inkirin cumar inay yidhaahdaan allahu wa rasuulu aclamu ee ma odhan allahu aclamu dhahoo rasuulka ha ku darina ma odhan aahaaro kale laftooda waa lagu soo wariyey ahlu cilmi badan oo isticmaalayna waa la soo naqliyey oo culamo badan ayaa markaa isticmaalay saas aawadeed allahu warasuuluhu aclamu in la isticmaalo wixii cilmi diiniya nebiga ayuu ku soo degay cilmiga diinku yacni isagaana u aqoon badnaa ood basharka kale uga aqoon badna sidaas aawadeed wixii cilmi ee diini ah marka ruuxa la weydiiyo haddaanu gara haddaanu garanaynin wuxuu odhanayaa allahu warasuulu aclamu inuu yidhahda waa mashruuc allahu aclamu inuu ku kaaftoomaana u bannaan aahaaraha qaarkoodna saxaabada waxaa kaga soo aroortay bacda wafaati rasuul sala allahu alayh wasalam nebiga markaa dhimashadiisii dabadeed inay allahu aclamu yidhaahdeen marka tan iyo taasiba waa sugan tahay wax shidiina kuma sugna wixii cilmi cilmiga diiniya marka ruuxa la weydiiyo inuu yidhahdo allahu warasuulu aclamu walow bacda wafaati rasuulba ha ahaatee sala allahu alayhi wasalam nabigu sala allahu alayhi wasalam markaasuu u sheegay cumar oo ku yidhi kani jibriil buu ahaa haadaa jibriilu ataakum yucallimukum amra diinikum waa usluub asaaliibta tacliimta ka mida iyo sida dadka wax loo baro in masale la weydiiyo oo marka ay garan waayaan masaladii loo bayaamiyo loo sheego waxaana laga qaadanayaa islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka saddexdaa in diin laysku yidhaahdo marka maraatibu diin alislaami inuu inay yihiin ayaa markaa laga qaadanaya xadiidkan laga daliishadaa haddaba riwaayo kaloo xadiidkani leeyaha soo aroortay oo sheegaysa markii ninkii tegey isla markaasba inuu nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada uu u sheegay inuu jibriil yahay riwaayo kale oo xadiiska uu leeyahay ayaa sidaas iyadaa ku soo aroortay labada markaa riwaayo mid waliba waa saxiixo culammadu se waa jamciyeen oo waa kulmiyeen waxaynay ku kulmiyeen waxaa lagu xambaarayaa markii qisadu sidaa u dhammaatay ee ninkii uu tegey in cumar markaa kacay oo isaguna tegey dabeed cumar oo maqan inuu nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii kale la fadhiiday inuu u sheegay cumarna saddex maalmood dabadeed inuu isaga weydiiyo ku yidhi kii wax i weydiinayay ma garanaysaa dabeedna markuu yidhi allahu warasuuluhu aclamu markaa cumarna uu u sheegay labada markaa riwaayo ee xadiisku leeyahay sidaasay ahlu cilmigu ku kulmiyeen haddaba xadiiskani wuxuu sheegayaa nin inuu nebiga u yimi waxaana markaa xadiidka akhirkiisa lagu fasiray inuu jibriil yahay laakiin taas laga qaadan maayo sida saxiixa ah ee jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan laakiin jibriil inuu nin yahay yacni oo xaqiiqatan u yahay laga qaadan maayo sida jamaahiirta culammadu ay ku tageena saxiixa lagama qaadanayo xadiidkan inuu jibriil yahay nin inuu yahay xaqiiqatan u yahay laga qaadan maayo ama malaa'igtu inay rag yihiin taasna laga qaadan maayo laga daliishan maayo ee waxay tani ku dhacday yacni tamasul bay samayn karaan malaa'igtu oo suurad bashar ama bini aadam ama suurad nin bay ku iman karaan siduu ilaahaybaa uu yidhi fatamahala laha basharan sawiya qisada maryamo markii laga warramayey jibriilna markaa la diray oo maryamo loo diray si uu markaa waxa weeye markaa ugu afuufo yacni markaa ciise yacni markaa ugu afuufo oo ilmaha markaa uu u siiyo biidni illaahina uu ku siiyo sidaas iyadaa loogu diray waxa uu ilaahay sheegay inuu jibriil isu ekaysiiyey yacni suurad nin oo suurad bashar ugu yimi fatamahala lahaa basharan sawiya marka id talaca calaynaa rajulun waxaa looga jeedaa muuqaalka wuxuu la ekaa markaa nin inuu yahay oo suurad iyo muuqaal nin buu ula yimi laakiin xaqiiqatan malak buu ahaa wax daliiloo sheegaya malaa'igtu inay rag yihiin ama inay lab yihiinna ma jiro waxay markaa culamada ahlu sunnuhu jamaahiirtooda ay qabaan inaan lab iyo dhadigtoonna lagu sifaynayn malaa'igta oo aan labada midnaba lagu sifaynayn alaslu thaaliu asalka saddexaad yacni saddex asal buu kitaabku ka warramayey asalka koowaad wuxuu ahaa markaa ilaahay oo man rabbuka waa ka warramay wamaa diinukana waa ka warramaya diintaadu waa tuma waman nabiyuka nebigaagu waa kumana kitaabku waa ka warramay marka asalkii saddexaad waxa weeye yacni nebigaagu waa kuma wey alaslu athaalithu asalka saddexaad macrifatu nabiyikum nebigiinna garashada la garta weeye muxammadin nebigiinnaasoo muxamed ahaaday sala allahu calayhi wasalam garashada la gartee loo aqoon yeesho asalka saddexaad wey wa huwa nabigeennu sala allahu calayhi wasalam moxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmutalib ibni haashim waa moxamed oo ina cabdillaahi ah cabdilaahina inaa cabdimualibah cabdimualibna inaa haashim uu yahay wa haashimun haashimna min qurayshin quraysh buu ka tirsanaa wa qurayshun qurayshina min alcarabi carab bay ka mid ahaatay waalcarabu carabtuna min duriyati ismaaciila tafirtii nebi ismaaciil bay ka mid ahaatay ismaaciilkaasoo ibni ibraahiima ina ibraahim ahaaday alkhaliili ibraahiimkaasoo kii ilaahay jeclaa ahaaday waa khaliil الraxmaan عalayhi وعalى nabiyina afضل الصalaaةi والsalaam عalayhi ibraahim korkiisa ha ahaato wa calىa nabiyina nabigeenna muxamadana salى الlahu عalayه wasalam korkiisa ha ahaato afضل الصalaati salli kii ugu fadliga badnaa iyo wالsalaami salaamtii ugu fadliga badnayd korkiisa ha ahaato oo salli yacni kii ugu mudnaa iyo salaamtii ugu mudnayd korkiisa ha ahaato salligana waxaa looga jeedaa ammaan ama naxariis ayaa loo jeedaa khaasa ama raxmatun maca tacdiim salaamtana waxaa looga jeedaa nabadgelya ayaa markaa looga jeedaa walahu waxaa u sugnaaday nebiga sala allahu alayhi wasalam min alcumri xagga cimriga waxaa uga sugnaaday halaathun wa sittuuna sana saddex iyo lixdan sano ayaa u sugnaaday oo saddex iyo lixdan jir ayuu ku dhintay minha arbacuuna qabla annubuwa waxaa ka mid ahayd saddex iyo lixdankaas sano afartan sano ayaa ka mid ahayd oo nebinimada ka horreysay wa halaathun wa cishruuna nabiyan wa rasuulan waxaa kaloo u sugnaatay ama ka mid ahaatay markaa saddex iyo lixdankaa sano saddex iyo labaatan sano ayaa ka mid ahaatay oo saddex iyo labaatankaasina nebiga usugnaadeen sala allahu alayh wasalam nebiyan xaaluu nebi ahaaday wa rasuulan iyo xaaluu rasuul ahaaday saddex iyo labaatankaa sano nubbi'a waxa loogu waxyoodo nebi lagaga yeelay biiqra' iqra' suuradda la yidhaahdo waxyiga loo waxyooday ayaa nebi lagaga dhigay wa ursila waxaa lagu soo diro rasuul lagaga dhigay bilmudathir yacni suuradda markay suurat lmudathir la yidhaahdo ayaa lagu soo diray oo rasuul lagaga dhigay wa beladuhu nabiga sala allahu alayh wasalam beledkiisa iyo dhulkiisuna makata maka ayuu ahaaday wa beladuhu beledka rasuulku sala allahu alayhi wasalam makatu maka weeyi haajara waa hijrooday nebigu sala allahu alayh wasalam ila almadiinati madiine ayuu hijrooday wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa raximahu llah nebi muxamed sala allahu alayh wasalam in la garto oo loo aqoon yeesho garashada nebiga sala allahu alayh wasalam la garanayo marka hore waa in la gartaa magacyadiisa waa in la gartaa nasabkiisa waa in la gartaa cumrigiisa waa in la gartaa yacni awsaaftiisa waa in la gartaa iyo nebi iyo rasuul yacni markaa inta uu ahaa beledkiisana waa in la gartaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa nabiga sala allahu alayh wasalam moxamed baa la yidhaahdaa magacyo kalena nebiga waa u oo magacyo kalena waa laha magacyadiisa kale waxaa ka mid ahaa axmed baa ka mid ahaa almaaxi baa ka mid ahaa alxaashir baa ka mid ahaa alcaaqib baa ka mid ahaa almuqafi baa ka mid ahaa nebiyuraxmati baa ka mid ahaa nebiyutawbati baa ka mid ahaa asmaa badan bay culammadu sheegaan laakiin asmaada nebiga sala allahu alayh wasalam lagu magacaabayo yacni daliil waa in loo hayaa asmaada lagu magacaabayo magacaan daliil loo haynin nebiga sala allahu alayh wasalam la yskagama magacaabayo inuu moxamed ahaa ishkaal kuma jiro waana macluum min addiin bidaruura diinta daruura loogu yaqaanaa in nebi moxamed sala allahu alayh wasalam in moxamed la odhan jiray afar aayadood oo qur'aanina waa ku soo arooreen muxamadun rasuulu llah baa ka mid ah wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul arbacu aayaad oo kitaabka ilaahay ka mid a ah lagu nasgareeyey magiciisa in muxamed la yidhaahdo lagu nasgareeyo lagu sheego asmaadiisa waxaa ka mid ahayd axmed wa mubashira birasuulin yaأti min bacdi ismuhu axmed yacni axmedka waxaa loo jeedaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam baa loo jeedaa oo qur-aankaa lagu sheegay waxaanu nebi ciise ku bushaaraynayey inuu rasuul iman doono rasuulkaas oo magiciisa la yidhaahdo axmed magacyada nebigana sala allahu alayh wasalam waxay culammadu yidhaahdeen wa aclaamun wa awsaaf waa magacyo waana sifooyin waa magacyo aclaam bay nebiga u yihiin waa magacyo sifooyinna waa u yihiinoo macnaha marka asmaadaasi ay sheegayaan maqsuud weeye oo nebiga sifay u ahay marka moxamed nebigu weeye sala allahu alayh wasalam oo yacni aada iyo aad baa loo mahadiyey loona mahadin doonaayo awalinta iyo aakhirintuba waa mahadiyeen waa muxamed waana axmedo waa axmed alxaamidiin cid ilaahay u mahadnaqdaa waa kii ugu mahadnaqa badna in magacyada nabigu sala allahu alayh wasalam ay yihiin aclaaman wa awsaafna waxaa ku tusinaya xadiiska saxiixa ou nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wa ana almaaxi yamxu allahu biy alkufra wa ana alxaashiru yuxsharu annaasu calaa qadamay wa ana alcaaqibu laysa bacdii nabiyun waxaa ka mid a xadiiskaas ayaa caddaynaya oo nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam waxaan ahay almaaxi baan ahay oo gaalnimadu ilaahay igu masaxay oo igu baabi'i gaalnimadii aniga sababtaydu ku masaxay oo ku baabi'i ama ku suuliyey alxaashir baan ahay buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam oo dadka yacni markaa waxaa lagu soo saarayaa yacni calaa qadamay yacni markaa hoostaydaa lagu soo saaray bimacnaa aniga dabaday baa lasoo bixinaya waana sheegay xadiis kale oo nebigu uu sheegayo sala allahu alayh wasalam in dhammaantood dadku markaysaga ay harsanayaan yacni marka calankiisa oo nebiyada markaa dhammaantood calankiisa ay ku hoos jiraan waxaan ahay buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam alcaaqib oo laysa bacdii nabiyun nebi igama dambeeyo marka waxaa laga qaadanayaa xadiiskaasi ku tusinaya magacyada nebigu sala allahu alayh wasalam inay yihiin sifooyinna inay yihiin magacyana yihiin taas yadaabaa laga qaadanaya dadka qaarkood magacyaday nabiga ku sheegeen waxaa ka mid a ah, yaasiin iyo taaha ayaa ka mid ah oo waxay yidhahaan taaha waxaa loo jeedaa rasuulka sala allahu alayh wasalam baa loo jeedaa waa ismi asmaada rasuulka ka mid a ah. yaasiinna waa sidaas iyada ah sidaas oo kale yidhahdeen oo waxay yidhahaan yaasiinna waa eh, magac markaa nebiga sala allahu alayh wasalam u sugnaaday wey waatay suufiyada qaarkood yidhaahdaan bisharafi taaha wa yaasiin ama bijaahi taaha wayaasin waatay sidaas yidhahdaan tawasulka marka waxa weeye markaa jaaha iyo daatada lagu tawasulayaana bidca weeye oo culammadu markaysaga waxay sheegeen inaynay wax daliila lahayn bidcana ay tahay cibaado gashay marka bidco dalaala ay noqonaysaa yacni waxa weeye wax daliilana markaa ma laha tawasulka ducada lagu tawasulaa waa jirtaa adilayna leedahay laakiin tawasulka jaaha iyo daatada lagu tawasulaa ma bannaana culamadii markaa horena lagama soo noqlin oo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciinti iyo atbaacu taabiciintii lagama hayo bal iyagoo inkiraaya ayaa laga hayaa oo taabiciinta qaarkood ay inkireen oo abu xaniifa waxa uu yidhi markuu ka hadlaayay masalada tawasulka markaa ku saabsan daatada ama jaaha waxa marka abu xaniifa uu yidhi yacni laa yudca allahu ila bihi ilaahay yacni marka isimkiisa in lagu baryo mooyaane cid kale laguma baryo cid kale laguma baryo oo laguma weydiisto oo lama yidhaahdo yacni hebel baan kugu baryaya kutubta fiqiga xanafiyaduna waa qorayaan saaxiibayi abi xaniifana sidaas oo kale iyaguna markaa nasgareeyeen oo waxayna tilmaameen arrinka noocaas inay karaahiyo tahay waxaanay ujeedaan bay culamadu yidhahaan karaahatu taxriim ayay u jeedaan kutubta fiqiga ee markaa waxa weeye xanafiyo kuwoodii qadiimka ahaa iyo kuwoodii markaa muta'akhiriintu qoreen mid walba waa ku taallaa waana ku nasgaraysantao waa ku sheegeen culammadii kale la waktiga ahaa lagama soo naqlin yacni marka hadalkaa iyagoo arrinkaa ka hadlay lagama soo naqlin laakiin abu xaniife iyo labadiisii saaxiib saas iyadaabaa inkaarka looga soo raray ay inkirayaan laakiin saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyaga markaa wax qawla oo mas'aladaa ku saabsan lagama soo naqlin hadday tahay sugis iyo hadday tahay markaa diidmo midnaba waxaanay culammadu sheegeen inay tahay min qabiil ilbidac oo ay markaa tahay bidcatu biitifaaq sida alcallaamatu ibnu lqayimba uu ku sheegaayo kitaab kutubtiisa ka mida uu ku sheegaayo sheekh taqiyadiinna uu ka soo raraayo oo waxau odhanayaa tawasulka jaaha ama daatada lagu tawasulayaa waa bidcatun biitifaaqi alculamaa waa bidco waana la isku waafaqsanyo culammada itifaaqooda ayuu ku sugnaaday bidcannimadaas markaa nabiga sala allahu alayhi wasalam in magaciisa taaha la yidhaahdo ama yaasiin la yidhahdaa daliil ma leh xuruuftanna waxay la mid tahay xuruufaha marka alxuruuf almuqataca ee suuradaha markaa qur'aanka qaarkood lagu bilowday ayay markaa la mid tahay sida xaamiim iyo markaysaga yacni meelaha la midka ah alif laamim xaamiim nuun saad iyo xuruufaha la midkaa ah ayaa yaasiin iyo taahana ay la mid yihiin saas aawadeed in la yidhaahdo waa magac rasuul daliil saasayna ulahayd culamada qaarkood asmaada rasuulka waa ku mubaalaqoodeenoo asmaa badanoo aan daliil lahayn bay sugeen alqaadi abu ibnulcarabina ibnu lcarabina waxau yidhi dhowr iyo lixdan magac oo rasuulka u sugnaaday ayaan markaa hayaa dabeedna markaa eh, oo tirsiga dhowr iyo lixdan buu gaadhsiiyey qaar kalea ka sii badiyey oo waxay yidhahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam saddex boqol oo magac ayaa u sugnaaday alqaadi abubakr ibnu lcarabina wuxuu ka soo naqliyey suufiyada qaarkood inay yidhaahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam kun magac baad usugnaaday kun magac ayaa usugnaaday laakiin ashyaada noocaasay sheegayaan waa mid aan sax ahayn oo kalad ah ashyaa badan aan daliil lahayn bay ku dareen oo marka waxa weeye nebiga ay ku magacaabayaan ashyaada qaarkood oo awsaafnimo iyo sifooyin usoo arooray oo ay magacyo ka dhigeenna waa jiraan marka wixii aan markaa shaygii aan magacnimo usoo aroorin shaygii aan magacnimo usoo aroorin in magac laga dhiga ma aha ee sifanimadeeda waa in loo daaya sifanimadeeda waa in loo daaya isimkii aan daliil lahayna waa inaan nabiga sala allahu alayh wasalam lagu magacaabay nabiga nasabkiisa wuxuu nabigu ahaa sala allahu alayh wasalam moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilmualib bni haashim aabihii cabdullaahi baa la odhan jiray awowgiina cabdilmualib baa la odhan jiray awowgiisii labaadna haashim baa la odhan jiray haashimna quraysh buu ka dhashay oo quraysh buu ka tirsanaa qurayshina carab bay ka mid ahaata haddaba halkee baa quraysh la yidhaahdaa culammadu waa isku khilaafaan laba qowl bay ka leeyihiin culamada badankoodu waxay yidhaahdaan quraysh waxaa la yidhaahdaa waa annadru bnu kinaana yacni iyo ciddii ka farcantay ayaa quraysh la yidhahdaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen fihr ibnu malik ayaa quraysh la yidhaahdaa labada qowlbana alxaafid alciraaqi kitaabkiisa alfiyada ee siirada ah ayuu ku sheegay markaa beyd buu ku sheegay oo waxa uu yidhi ama qurayshun falasaxu fihru jimaacuha walakharuuna annadru xaafid alciraaqi wuxuu yidhi quraysh miyaa fal asaxu fihru sida markaa sixada badani waa inuu fihr ibnu malik quraysh la yidhaahdo fihr ibnu malik waa in quraysh la yidhaahdo nasabka uu nebigu tirsanaayo iyo odayaasha uu tirsanaayo waa odayga koob iyo tobnaad walakharuuna nadru markaa quraish waxaa kulminaya fihri waana sida asax ah culamada badankooduna waxay qabaan inuu quraysh la yidhaahdo nadru bnu kinaana in la yidhaahdo nadri waa fihri awowgii wey waa fihri bnu malik bni nadri markaa sida asaxay waa fihri bnu malika weeyaan markaa quraysh carab bay ka tirsan tahay bale carab yadaa ugu fadli badan ahlu cilmigu markay ka hadlayaan xagga nasabka ay ka hadlayaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu ka dhaliyey yacni ciddii ugu sharafta badnayd xagga nasabka oo waxay ahlu cilmigu qabaan jinsiga carabta iyo jinsiga cajamta labada waxa mudan oo xagga nasab ahaan u mudan jinsiga carabta shaykhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaau siraati almustaqiim mas'alada noocaasa waa kaga hadlayaa waxaanu markaa sheegayaa xarbu lkirmaani inuu markaa sheegay kitaab ictiqaada uu leeyahay inuu ku soo arooriyey ahlu sunna waljamaaca inay isku waafaqsan yihiin jinsiga carab inuu ka fadli badan yahay jinsiga cajamta kitaab caqiide a ah baanu mas'aladaa ku sheegay xarbina waxa uu ahaa culammadii hore ee selafka ayuu markaa ka mid ahaa min culamaa'i qarni haalith ayuu ka mid ahaa marka waxa uu tilmaamayaa shaikhulislaam ibnu taymiya jinsiga carabtu ka jinsi ahaan marka loo eegaayo waa ka mudan yihiin jinsiga cajamta waa ka mudan yihin waayo cajamta waxaa la garanaya awlaadu yacquub baa ugu mudna iyadoo awlaadu yacquub ay ugu mudan yihiin haddana marka waxa weeye awlaadu yacquub inay ka mudan yihiin ka jinsi ahaan marka laga eegaayo yacni awlaadu ismaaciil yacni afraad kama hadlayno oo awlaadu yacquub nebiyo badan baa ka soo baxay cidaan nebi ahayna cid nebiya fadligeed ma gaadhi karto fadligood ma gaadhi karto arrinkana waxa weeye waxay culammadu markaa tilmaameen waa tafdiil bilcalaama oo shaikhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaju sunnati nabawiya waxau odhanayaa waxaa jira tafdiilun bilxaqiiqati iyo tafdiilun bilcalaama tafdiilun bilcalaama marka laga eegaayo xagga nasabka calaamadaasi waxay ku tusinaysaa inuu jinsigaasi mudan yahay laakiin xaqiiqada tafdiilka lagu kala fadilayaa waxay ku saabsan tahay yacni markaa iimaanka iyo taqwada oo ciddii markaa taqwada iyo iimaanka ziyaado ku leh waa tafdiilun bilxaqiiqati bay noqonaysa tafdiilun bilxaqiiqati haddii waxa weeye xaqiiqadii ciddani inay u mudan tahay oo ka iimaan weyn tahay oo ka iimaan kamaal badan tahay iimaankeedu ka kamaal badan yahay oo taqwadeedu ka badan tahay la ogaado yacni tii nasabku waxba sheegi mayso tii nasabku waxba sheegi mayso oo tafdiilka xaqiiqada ayaa markaa ka mudan tafdiilka calaamo wax lagu kala fadilaayo laakiin markaan xaqiiqadii la ogeyn waxa la weheshanaya calaamadii amaaradda ayaa la weheshanaya saas aawadeed adilada kale ee soo aroortay ee tilmaamaysaa yacni laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa fadla liabyada calaa aswada walaa liaswada calaa abyada ila bitaqwa yani xadiidka sidaa sheegaya aw kama qaala sala allahu alayh wasalam xadiidka sidaa sheegaya waxa uu baraarujinayaa tafdiilka xaqiiqada ayuu baraarujinaya tan hore ay culammadu sheegayaanna waa tafdiilun bilcalaamati tan noocaasay ku saabsantay ilaahayna wuxuu yihi ina akramakum cinda allahi atqaakum marka waa jirtaa calaa kulli xaal labadii ruux markay xagga iimaanka iyo taqwada isku martabo yihiin oo aynay taa ziyaado ku kala lahayn oo laakiin xaggii nasabka ay kala mudan yihiin dee waxaa la odhanayaa daka afdal kaasaa fadli badan baa la odhanaya kaas yacni nasabka dhal dheeraadka ah sharafta xagga nasabka ku saabsan ka ziyaadada la-a ah, ayaa afdala baa la odhanaya laakiin marka waxa weeye kii xagga nasabka laga mudna uu isagu noqdo ka xagga iimaanka iyo taqwada dheeraadka kulehoo ziyaadada kuleh uu isagu noqdo kii kalena marka uu noqdo ka laga mudan yahay uu noqdo waxaa la odhanayaa kaa iimaanka iyo taqwada ziyaadada kule isaga afdala la odhanaya nasabkii markaa cibrada yeelan maayo laakiin markay xaggii iimaanka iyo taqwada ka sinmaan oo ay sharafta xagga nasabka isdheeraadaan dee marka waa lagu kala fadilayaa sharafta xagga nasabka waa lagu kala fadilaya laakiin lama odhanaayo midaan sharaftii nasabka yacni haysanin kii sharafta xagga nasabka haystay ayuu ka mudan yahay markaysagaa lama odhanayo xaaladda marka ay sinmaan yacni markaasaa la odhan maayo waxaynu garan karraa inay quraysh ugu mudan yihiin baynu garan karaa banu haashim oo nabiga sala allahu alayh wasalam qaraabadiisa ah haddana iyadoo banu haashim ay markaa quraysh ugu mudan yihiin oo ay ugu fadli badan yihiin haddana kama dhalanayso saxaabada quraysh ahaa ee laakiin bani haashim aan ahayn in ciddii bani haashimi ka fadli badanayso kama dhalanayso oo lama odhanaayo abubakar iyo cumar cali baa ka fadli badnaa la odhan maayo cali baa ka fadli badnaa la odhan maayo waayo adiladu waxay sheegaysaa iimaanka iyo taqwada marka la sheegayo in abubakar ugu fadli badnaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam cumarna uu ku xigay cumarna uu ku xigay axaadiis saxiixana ku soo aroortay marka sharafta nasabku waa tafdiil muqayada iska noqonaysa oo atafdiil muqayadu laa yastalzimu atafdiil almutlaq tafdiilka muqayadka ahi ma laasimsanayo ma keensanayo tafdiil mutlaqa keensan maayo xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey min xadiisi waasilati bn اlasqac waxa uu nebigu yihi salى اllahu alayh wasalam in allaha اstafaa kinaanata min waladi ismaaciil ilaahay wuxuu doortay kinaana ayuu ka doortay yacni tafiirtii ismaaciil yacni ismaaciil cidda ka farcantay ilaahay wuxuu ka doortay kinaana ayuu ka doortay wastafaa quraysha min kinaana kinaana cidda ka farcantayna quraysh buu ilaahay ka doortay oo ka sii fadilay quraysh buu sii fadilay wastafa haashiman min quraysh haashimna wuxuu ka doortay quraysh buu ka doortay oo qurayshna wuxuu sii fadilay yacni markaa banu haashim wastafaanii min bani haashim wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wuxuu iga doortay ilaahay haashim cidduu dhalay ee haashim ka isiranna anigu iga doortay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidkaana muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka xadiidkaasi wuxuu sheegayaa inay markaa qurayshi ka fadli badan tahay carabta kale wuxuu kaloo markaa faa'iideynayaa banu haashim inay quraysh ka fadli badan yihiin oo ka mudan yihiin xagga nasabka saas iyadaa buu faa'ideynaya marka waa in la iska ilaaliyaa la iska jiraa carabta ka jinsi ahaan in loo naco ama jinsi ahaan in loo caayo waxay culammadu yidhaahdeen haddii markaa nacaybka carab markaysaga yacni ka carabnimo loo naco yacni waxa weeye ta noocaasi diin xumay sheegaysaa diin xumo ayay sheegaysaa waayo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam carab buu ka dhashay oo waa marka waxa waa min alcarab yacni marka fudaladii saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay ahaayeen min al alcarab oo qaalibkoodu carab bay ahaayeen haalibkoodu carab bay ahaayeen saas aawadeed culamada qaarkoodu waxay yidhaahdeen yacni markaa nacaybka carab yacni markaa ka jinsi ahaan si guud loo nacaa waxay sheegaysaa diin xuma ayay sheegaysaa cayda marka carab oo dhan la caayaana yacni caydaasi waxay gaadhaysaa dadkii khayrka badnaa ayay caydaasi ku dhacaysaa oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ugu horreeyo oo saxaabadiisii fadliga badnayd ay kusoo xigaan oo kusoo yani ku jiraan marka cayda marka la caayo carab jinsi ahaan loo caayana waa in la iska jiraa qayb carab ka mid a ah, oo xun yacni qofku waa nici karaa waana caayi karaa laakiin carab oo dhan inuu markaa si guud ama u naco ama si guud u wada caayo tan noocaasi waxa weeye mid khatara weeye oo mid marka waxa weeye halis ah oo qofka markaa diintiisa markaysagaa halis gelinaysa weeyaan sheekhu wuxuu yihi waalcarabu min duriyati ismaaciil carabtu waxay ka tirsan tahay tafiirta ismaaciil agtarka culammadu waxay yidhahdaan carabtu waa laba qaybood qaxdaaniyiin iyo cadnaaniyiin bay u qaybiyaan culamada badankoodu qolada cadnaaniyiinta ee macadi ibnu cadnaan gasha iyagu waxay ku abtirsanayaan ismaaciil oo nebi ismaaciil bay gelayaan nasabkoodu qolada qaxdaaniyiinta la yidhaahdo iyagu markaa ma soo galaan bay culammada badankoodu qabaan ismaaciil ma soo galaan ee waxay kaga darmayaan meel ismaaciil kaga dam ka dambaysa ayay kaga darmayaan laakiin daa'ifo cilmiga ka mid a ayaa waxay leeyihiin carabta labada qayboodba waxay gelayaan ismaaciil hadday cadnaaniyiinta yihiin iyo iyo hadday qaxdaaniyinta yihiin qaxdaaniyinta qabaa'il badan baa soo gelaya waxaa ka mid a ah, waxa weeye yacni reer saba baa ka mid a ah. markaa kuwa markaa soo gelaya oo xataa ansaartii aws iyo khadraj ahaa dee waxay ahaayeen qaxdaaniyiin bay ahaayeen waxay markaa gelayaan waxa weeye saba bay gelayaan waa saba ibnu yashdub ibnu yacrub ibnu qaxtaan oo markii reer saba ciqaabku ku dhacay oo la googooyey oo ilaahay yidhi wamazaqnaahum kula mumazzaq waa googoynay googoyn dhammaantood saba waxay deganayd yeman qabaa-isha saba la yidhaahdaa yaman bay deganaayeen nicmooyin baana ilaahay siiyey nicmadiina waa ka abaalka dareen waa kibreen dabeed markaa waa la ciqaabay magaalooyinku waa isugu dhadhowaayeen beerahaa jiray yacni markaa durdurada iyo ayay haysteen nicmooyin badan bay qabeen markii dambey waxay yidhaahdeen ilaahayow yacni markaa magaalooyinka noo kala fogee si aan markaa dadka yacni liita aynay u safri karin yacni magaalooyinku waa isugu dhodhowaayeen ba layidhi markay tan ka baxaan yacni duhurka markaysaga ama qadada mid bay tegayaan haddana waxa weeye markaa cishaha ama fiidki haddana mid kale ay tegayaan subxii haddana saasun bay markaa isugu saar saaraayeen markaasaa nicmooyinku saa ugu xidhiidhsanaayo markay nicmadii ilaahay ka abaalkadareen ilaahay wuxuu yidhi fajacalnaahum axaadiida wamazaqnaahum kula mumazzaq waxaanu ka yeelnay qaar sheekooyin u saaxiib oo laga sheekaysto googoyn dhammaantood baananu googoynay marka shadara madar baa laga dhigay qolaba gees baa markaysagaa loo falliidhiyey oo loo tuuray aws iyo khasraj yacni waxay gelayaan laf ka mida ah, sabac ka mida ah bay gelayaan iyaguna xaggaa iyo madiinay u falliidheen marka wax afrikaba yacni saba markaysaa waa waa kala waa la kala kaxeeyey ama waa la googooyey wax africa xaggeeda loo kaxeeyo wax markaysaga xagga aasiya loo kaxeeyo yacni marka aasiyada kale loo kaxeeyo yacni marka qaar ba meel baa laga tuuray xataa markaysaga waxawa kuwan la yidhaahdo yacni qolada markaa ama xaarada la yidhaahdo ama hara iyagu is yidhaahdaan waxay sheegtaan iyagu markaa nasabkooda hadda ma aha kuwa tikreeg iyo kuwaas ma aha kuwa ah. amxaarada la yidhahda amxara qabiil qabiil qabaa-isha la yidhahdaa waxay sheegtaan inay saba ka mid yihiin nasab ahaan sidaas iyadaa bay sheegtaan marka almuhim yacni qolo waliba marka ay fallidheen oo gees u fallidheen qoladii dhulkooda ay tageen bay dhaqankoodii qaateen afkoodii yeesheen yacni dhaqankoodii la mid noqdeen dhaqankoodii ay la mid noqdeen marka almuhim qolada qaxdaaniyiinta culamadu waa isku khilaafsan yihiin ismaaciil miyay soo galaan mise ma soo galaan aktharku waxay leeyihin ma soo galaan laakiin bacdi culamada ka mid ah waxay leeyihiin waa soo galaan waana sida ibnu isxaaq ku tegey inay ismaaciil soo galaan waana sida ka muuqata ikhtiyaarka bukhaari inuu yahay waana sida zubayr ibnu bakaar wakayruhu soo wariye bacd alculamaana arjaxeen oo bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystay baab markaa macnihiisu yahay nisbatu ahli اlyamani ilaa ismaaciil reer yaman in loo nisbeeyo ismaaciil loo nisbeeyo yamanna qabaa-isha joogtay ee carabta ahayd qaxtaaniyiin baa markaysagaa haalib u ahayd oo jamaahiirtoodu ahayd marka wuxuu soo arooriyey xadiiskii sheegaayey qolo markaa aslam markaa la yidhaahdo oo markaa qaxtaaniyiinta ka mid a inuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irmuu bani ismaaciila fa ina abaakum kaana raamiya a wuxuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam irmuu gana bani ismaaciila tafiirtii ismaaciilow yacni rideeyo markaysaga markaa gana oo bimacnaa dhugmada yani dhugtama fa ina abaakum kaana raamiya aabbihiinba wuxuu ahaa mid waxgana ayuu ahaa ee markaa waxa weeye dhugtama oo markaa waxa weeye waxgana marka xadiidkaas waxaa saniica bukhaari ka muuqata inuu markaa ka daliishanayo qaxdaaniyiintu inay ismaaciil soo gelayaan inuu ka daliishanayo waana sida markaa ibnu isxaaq wakayruhu ku tageen bacd اlculamaana arjaxe wاlcarabu min duriyati ismaaciil ismaaciilna waa ina ibraahim weeyi calayhi wacalaa nabiyina afdal الsalaati wassalaam nebiga cimrigiisa wuxuu nebigu ku dhintay salى اllahu alayhi wasalam saddex iyo lixdan jir ayuu ku dhintay isagoo saddex iyo lixdan sano jira ayuu rasuulu llaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam uu dhintay waata laga soo wariyey xadiis muslim baan filayaa inuu ku sugan yahay mucaawiya markuu saddex iyo lixdan jir ahaa ayuu xoogaa shakiyey oo warwaray inuu dhimanaayo markaasuu yidhi nebigu wuxuu ku dhintay sala allahu alayh wasalam saddex iyo lixdan jir abu bakarna wuxuu ku dhintay saddex iyo lixdan jir mucaawiya odhanaya cumarna wuxuu ku dhintay saddex iyo lixdan jir anna u malayn maayo inaan dhaafayo laakiin malaha siduu malaynaayey way khilaaftayoo muddo badan buu sii noolaa isagu oo muddadaa muddo ka badan ayuu noolaada cimriga ummadda nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam waxaa u qaaliba lixdan iyo toddobaatan inta u dhaxaysa inuu noqdo ayaa u haaliba xadiis baanu nebigu ku sheegay oo wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciina wa aqaluhum man yajuuzu dalik cimriyada ummadaydu waa lixdan iyo toddobaatan inta udhaxaysa yacni wuxuu ujeedaa waa haalibki iyo majoratiga waxaana sii caddaynaya inta ka dambaysa wa aqaluhum man yajuusu dalik waxa yar inta toddobaatan ka gudubto oo dhaaftaa waa yar tahay baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam markaa nebigu sala allahu alayh wasalam saddex iyo lixdan sano ayuu cimrigiisu ahaa afartan sano afartan sano nebinimada waa ka horraysay oo qabla nubuwa ayay ahayd afartan jir markuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ayaa ilaahay u waxyooday nebi moxamed sala allahu alayh wasalam uuna nebi ka yeelay saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam nebi iyo rasuulba ahaa saddex iyo labaatan sano ayuu nebi iyo rasuulba ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam intaana cibaado iyo dacwo uu dadka diinta ugu yeedhaayo iyo jihaad uu gaalada la jihaadayo ayuu ku dhammaystay afartankaas sane ee ka horreeyey nebinimada laftooda nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam muumin buu ahaa gaalnimo marnaba ma soo marin nebigu sala allahu aleyh wasalam weligiina sanam ma caabudin mar walba ilaahay oo keliya uu caabudi jiray mar walba ilaahay oo keliya ayuu caabudi jiray nin nabiga sala allahu alayh wasalam ay deris ahaayeen waagii hore ee markaa nebinimada ka horreysay ay deris ahaayeen ayaa wuxuu sheegay waxaan maqlay isagoo khadiija yacni ooridiisii isagoo ku leh khadiija isagoo ku leh baan maqlay buu ihi nebigu sala allahu alayh wasalam yacni yaa khadiijatu khadiijaay wallaahi la acbud alcuza abadan ilaahay baan ku dhaartay cuzo weligay caabudi maayo wallaahi la acbud laata abadan ilaahay baan ku dhaartay weligay laata caabudi maayo markaa nebigu sala allahu alayh wasalam weligiiba wuxuu ku sugnaa tawxiid tawxiid buu ku sugnaa culammaduna waa isku waafaqsan yihiin oo wax khilaafi kuma jiraan inuu nebigu markaa iimaan iyo tawxiid ku sugnaa oo aanu marnaba shirki iyo gaalnimo soo marin marnaba inaanu shirki iyo gaalnimo soo marin waa isku waafaqsan yihin culamadu iska daa gaalnimo e xataa waxyaalaha foosha xun ee zinada iyo waxyaalaha khariban iyo ashyaadaa nebigu ma soo marin wax fawaaxisha xataa qabla nubuwa nebigu ma samayn sala allahu alayh wasalam marnaba nebigu wax xumaato ah yacni ma samayn jirin waxaa la soo raray kacbada iyadoo la dhisaayo oo dhagxanteedii la guraayo ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam dhagxantiibu wax ka gurayey waana yaraa markaa da'diisu dhaant dhagxantii isagoo wax ka guraya ayaa maradu marba ka yara dhacdhacdaa guntigu adeerkiibaa wuxuu ku yidhi waar marada kaa dhacdhacaysa intaad eh, degta saarato soo qaad dhagxanta maradii buu markaa halkan saaray isla markiiba waa dhacay maalintaa dabadeed cawradiisa dib looma arag yani daqiiqadda uu marada ka furay hadday asaxo weliba xadiisku sixadiisa weliba ma hubno laakiin ahlu siyarku waa soo naqliyaan yani cawradiisu xataa saasay u asturnay oo nebigu sala allahu alayh wasalam aanu cawradiisa u muujin jirin marka wax fawaaxishana nebigu ma soo marin nabigu sala allahu alayh wasalam saddex iyo labaatan sano ayuu nebi iyo rasuul labadaba ahaa ay culammadu isweydiiyaan farqiga u dhexeeya rasuul iyo nebi ahlu cilmi badani waxay yidhaahdaan nebi waxaa la yidhaahdaa man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqih ka loo waxyoodo sharci laakiin aan la farin oo la amrin inuu dadka gaadhsiiyo ka waxaa la yidhaahdaa nebi baa la yidhaahdaa rasuulna waxaa la yidhaahdaa man awxa allahu ilayhi bisharcin wa amara bitabliiqih waalcamali bih rasuul waxaa la yidhaahdaa kuwa ilaahay u waxyoodo sharci uuna amro inuu dadka gaadhsiiyo mid walba inuu ku camal falo waa la amraa hadduu nebi yahay iyo hadduu rasuul yahayba laakiin gaadhsiinta in la amro gaadhsiinta in la amray ayuu markaa la dheeraad yahay rasuulku saas yadaa bay ahlu cilmi badani markaa sheegeen kolley waxa muxaqaqa rasuul iyo nebi in farqi u dhexeeyo ayna kala caamsan yihiin oo rasuul kastaa waa nebi laakiin eh, nebi kastaa rasuul ma aha rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kastaa rasuul ma aha marka cumuum iyo khusuus baa u dhaxeeya taas yada ah waa mid markaa aan shaki lahayn ha yeeshee tacriifka lagu tacriifiyey in la yidhaahdo man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqih kaasaa nebi la yidhaahdaa culamo badani ha sheegaan laakiin ahlucilmiga qaarkood way ictiraadeen oo waxay yidhaahdeen nadar baa warkaa ku sugan waxaana nadarku kaga sugan yahay walam yu'mar bitabliiqih waa shadriga ama qeybtaas oo waayo ciduu ilaahay u waxyooday oo uu shareeco baray siday u suuragal tahay in la yidhaahdo waajib kuma aha inuu dadka u sheego ama gaadhsiiyo waatuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam xadiiska صaxiixa ma bacثa allahu min nabiyi إلا كان حقا عليه أن يدل أمته من khayr ma yعlamه لahm xadiidka صaxiixu waxa uu sheegayaa ilaahay nebi kasta uu soo diray waxaa xaq ku waajibo ahaa nebigaas inuu ummaddiisa gaadhsiiyo oo tusiyo khayrku u og yahay uuna uga digo sharka u og yahayna uga digo oo uu ka reebo marka nebi kasta xaq ku waajiba inuu yahay gaadhsiinta iyo bayaanka iyo tusintu ayaa xadiidkaasi sheegaya saxiixaanu ku sugan waa midda kale waxaynu ogsoonnahay gaadhsiinta sharciga la sheego yacni atbaacda rususha raacday ee rumaysay bay waajib ku tahayba inay dadka u sheegaan khayrka xumaantana ka reebaan oo in wanaagga la amro oo dadka khayrka loo sheego xumaantana laga reebaa mu'miniintii atbaacda atbaacda rususha ahayd ee rususha rumaysay ee raacday ee aan nebiyaba ahayn bay waajib ku tahay fardu kifaayaba ha ku ahaatee say u suuragal tahay in la yidhaahdo nebi uu ilaahay u waxyoodo isagu sharciga baray ayayna waajib ku ahayn inuu dadkii sharciga u sheego arin kalada yani macruufka in la amro xumaantana la reeba mu'miniintaba waajib bay ku tahay waltakun minkum umat yadcuuna ilى اlkhayr waya'muruuna biاlmacruufi wayanhawna can اlmunkar xaaladda cid ka furataa jirto qofkii wuxuu noqonayaa fardu kifaaya oo idaa qaama bihi man yakfi saqata alxaraju can ilbaaqi hadday ku qunto waajibkaas cid ku filani inta kale waajibku waa ka dhacaya laakiin wakhtiyada qaarkood bay tacayuni kartaa oo cayn noqon kartaa oo hadduu sharcigii ruuxaasi garanayo dadka meesha la joogaa aynay garanaynin dee isagay cayn ku noqonaysaa markaase waa ku tacayunaysa marka in la yahaa nebiga waxaa loogu waxyooday inuu isagu ku cibaadaysto sharcigaas laakiin ummadda inuu khayrka amro xumaantana ka reeba isaga ma saara dee waxa weeye waa arrin aan sax noqonay ummatu muxamedna kuma gaar aha waajibinta dadka lagu waajibiyey in wanaagga la faro xumaantana la reebo ee ummadii horeba waajib bay ku ahayd waatuu ilaahay yidhi kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun maxaa loogu dhaleecaynayaa reer banu israa'iil inay xumaanta reebi jirin waxaa loogu dhaleecaynayaa waa inay ka tageen waajib saaraa inay ka tageen daraaddeed baa loogu dhaleecaynaya kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun aayad kale ilaahay wuxuu yidhi lawlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qawlihim اlإثma waaklihim الsuxta labi'sa ma kanuu yasnacuun labi'sa ma kanuu yasnacuun ficil la sameeyo ficilkaasi inuugu xumaaday xumaantii in la reebi waayaa ayuu allah nasan u sheegay aayadda ugu sheegay marka ummadihii hore xataa waajib bay ku ahayd wanaaggana in la faro dadka xumaantana la reeba saas aawadeed tacriifka lagu tacriifinayo nebiga man awxa allahu ilayhi bisharcin walam ya'mur bitabliiqih waa kuu ilaahay sharci u waxyooday oo aanu farin inuu dadka gaadhsiiyo kaasaa nebi la yidhaahdaa waxa weeye waa qowl aan saxiix ahayn haddaba sida loo tacriifinayo ahlucilmiga qaarkood waxay ku tacriifiyeen inay yidhaahdeen nebi waxa la yidhaahdaa nebi waxaa la yidhaahdaa man awxa allahu ilayhi biwaxyin wa arsala ilaa qowmin muwaafiqiin waa ku ilaahay waxyi u waxyooday uuna u soo diray ama inuu sharciga gaadhsiiyo la amray dad muwaafiqiin oo muslimiin oo ahlu tawxiid ah, oo aan gaalo loo dirin rasuulna waxaa la yidhaahdaa waa ka loo waxyooday sharci dad mukhaalifiinana loo diray mukhaalifiinta waxaa looga jeedaa dad gaalo ah inuu diinta ugu yeedho loo diray ahlucilmiga qaarkood baa sidaas iyadaa yidhi waana sida shaekhulislaam ibnu taymiya uu sheegay kitaabkiisa dalaa'il nubuwa uu ku sheegay culamo kale tacriif kaley sheegeen oo waxay yidhaahdeen nebi waxaa la yidhaahdaa waa ka markaa sharci nebi hore jadiidinayay oo cusboonaysiinayey oo kaa loo waxyooday oo inuu sharcigaa hore jadiidiyo loo loo waxyooday rasuulna waxaa la yidhaha ka sharci cusub loo waxyooday tacriifkan ahlucilmiga qaarkood baa sheegay laakiin bushi baa ku soo arooraya tacriifka laftiisa bushiga ku soo aroorayaana wuxuu yahay nebi aadam wuxuu ahaa nebi axaadiis baana ku soo aroorto caddaynaysa inuu nebi ahaa rasuulna ma ahayn sharci nebi ka horreeye u cusboonaysiinayana ma jirin waayo wuxuu ahaa nebigii ugu horreeyey nebigii ugu horreeyey buu ahaa marka calaa kulli xaal tacriifka laftiisa bushiga noocaasa kusoo arooraya marka insha allah waxaa fiican tacriifka yacni marka ibnu taymiya ku tacriifiyey culamo kalena ku raacday ayaa fiican ibnu cuthaymiin sharaxa hadda kitaabkan iyo mawaadic kaleba wuxuu marayaa sida jamaahiirta oo wuxuu odhanayaa nebi waxaa la yidhaahdaa ka sharci loo waxyooday ama waxyi loo waxyooday aan lana farin dadka inuu gaadhsiiyo akarka kutubtiisa saasuu maraya laakiin mawdic kale ayuu khilaafaya oo kutubtiisa ka mida fataawihiisa ou odhanayo tacriifka kale yacni markaa u maraayo oo tacriifka marka waxa weeye sharciga sharci nebi hore inuu taqriirinayo iyo sharci cusub sidaasaan filayaa inuu markaa udhigaayo marka calaa kulli xaal yacni nebi iyo rasuulna yacni farqiga saas iyadaa baa looga jeedaa marka farqiga ugu fiicani waa kaa taqyadiin ibnu taymiya uu sheegay raxmat ullahi cala aljamiic nubi'a biiqra nebiga waxa loogu waxyoodo nebi lagaga yeelay iqra oo suuradda iqra markii lagu soo dejiyey ayaa nebi lagaga yeelay waxaana lagu soo diray suuradda almuddasir markay ku soo degtay qum faandir yaa ayuha almuddasiru qum faandir waxaa lagaga yeelay rasuul nabiga sala allahu alayh wasalam wa beladuhu makkatu beledkiisuu degenaan jiray wuxuu ahaa uuna ku dhashay kuna barbaaray maka makina waa dhulka ilaahay ugu jecel yahay saynu arki doonno nabigu markii dambe waa ka hijrooday markii gaaladii reer maka ay nebiga dhibaateeyeen ayna go-aansadeen inay dilaan ilaahay wuxuu amray inuu hijroodo ou maka ka hijroodo ka haayiro markuu maka ka baxay nebigu sala allahu alayh wasalam dib buu maka u soo eegay markaasuu maka la hadlay wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam makaay wallaahi inaki la axabu bilaadi illaahi ilay wa axabu bilaadi illaahi ila allah walowlaa ana qawmaki akhrajuunii minki ma kharajtu minki makaay waxaad tahay dhulka ilaahay ugu jecel yahay dhulka uu abuurtay dhulku ugu jecel yahaa tahay waay waxaana tahay waxaana tahay dhulkan ugu jeclahay anigu haddaan dadkaagu iga kaa saari lahaynna kaama baxeen dabeedna markaasuu nebigu ka baxay sala allahu aleyh wasalam waxaana maka ku yaalla kacbadii baa ku taalla oo guri cibaado loo dhiso gurigii ugu horeeyey ahaaday ilahayna qur-aanku ku sheegay guri cibaado loo dhiso in baytullahi alxaram ugu horreeyey ina awala baytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaarakan wa hudan lilcaalamiin ilaahay waxa uu sheegay guri cibaado loo dhiso waxa ugu horreeyey ka ku sugan maka baka waxaa looga jeedaa maka magacyo badan bay leedahay bakaa la yidhaahdaa makaa la yidhaahdaa asmaa badan iyo magacyo kalena waa leedahay saas aawoodee xajka maka ayuun baa loo xajinayaa oo baytullahi alxaraamkaa loo xajinayaa manaasigta kalena agagaarkeeday ku yaalliin marka beledkiisu maku aha wuxuuna u hijrooday nabigu sala allahu alayhi wasalam dabayaaqadii noloshiisana ku qaatay madiina bacda albicsa nebigu wuxuu joogay sala allahu alayh wasalam maka saddex iyo toban sano ayuu joogay markii la soo diray ee nebi laga yeelay dabadeed iyo rasuul saddex iyo toban sano uu sii joogay markii dambena isagoo saddex iyo konton jira ayuu ka hijrooday nebigu sala allahu alayh wasalam tobankii sane ee noloshiisa ugu dambaysayna wuxuu ku qaatay madiina ayuu haalibkeeda joogay marmar uu safar kaga maqan yahay mooyaane madiinaan uu ku dhintay madiinaana lagu aasay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk